بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات بقول أفرتا يلبع إلى آيات بقول كنتن يصدح وسورة آل عمران قصدي أحد باقيب كمذا آيات روحي أهيد إن يمسسكم قرح dhaawac weyni hadduu idinku dhacay faqad masal qowma qarxu mitru iyagana dhaawacoo kalaa ku dhacay maalintii beder wa tilka alayaamu nudaawuluhaa bayna annaas maalmaha dadkaa lagu wareejin maalinna qolaa loo wareejin maalinna qolo kale muxuu alla marka sidaa u yeelay waliyaclama allaahu aladiina aamanuu inuu alla soo bandhigo oo kala soco ogaado kuwa muuminiinta ee dhabta ah wayatakida minkum shuhadaa wallahu laa yaxbu alaalimiin iyo weliba waliyumaxis allaahu ladiina aamanuu inuu saafi yeelo muminiintu dembiga ka dhaafo oo dadka xunxun ee ku dhex jiraa ka baxaan wayamxaq alkaafiriin gaaladana tirtiro gaalada la tirtirayo waa daa'ifa kamid ahe gaaladoo dhan ma aha marka alla wuxuu leeyahay markii dee dadkii uxud dhibaatadii dhacday am xasibtum ma waxaad u malaynaysaan an tadkhulu ljannata jannada inaad gelaysaan walamaa yaclam alla uuna ogaanin oo soo soocin gooni usoo saarin waa cilmu shahaada cilmiga kale alla wuu ogyahay waa cilmu shahaada uuna alla ogaanin oo idinkala saarin alladiina kuwa jaahaduu dagaalamaya oo minkum idinka idinka mid ah wayaclama maca cilmihi wayaclamo saabiriina kuwa sabrana uu ogaado cilmu shahaada wey yacni ay soo muuqdaan wey ma waxay idinla tahay idinkoon imtixaan idinku dhicin inaad jannadu iska gelaysaan oo allah subxaanahu wa tacaala uu kala saaro kuwa mujaahidiinta ah iyo kuwa saabiriinta ah oo banaanka soo dhigo alla banaanka soo dhigo axasibanaasu an yutrakuu an yaquuluu aamana wahm marka sidaa ma aha ilaahay sunantiisu waxay ku dureersay in dhib la maro dhibkaana xikmad baa ku jirta ee ma aha dhibaato iyaga wax gaadhsiinayso icdal xusnaye ama qaniimay heli ama shuhaaday noqon am xasibtuma waxaa u an tadkhulu ljanata jannada inaad gelaysaan walamaa yaclam illaahu alla uuna ogaanin cilma shahaada soo bandhig weeye aladiina kuwa jaahaduu dagaalamay oo minkum idinka yaclamo saabiriina kuwa sabrina uu ogaado waa cilmu shahaada yani banaan ku soo dhigaya wey walaqad kuntum waxaad ahaydeen tamanawna kuwa tamaniya almowta dhimasho yani dagaal baad tamaniyayseen min qabli an talqawhu intaydaan la kulmin macnaa intaad la kulanteen ka hor faqad raytuuhu waad aragtay dagaalka indhihiinaad ku aragtay waantum idinku tanduruuna waad eegeyseen dagaalku siduu u dhacayo iyo sida loo dhimanayo waad eegeyseen maalintii beder markay dhacday sanadkii labaad iyo dad fara badan oo beder ka maqnaa yaa tamaniye in dagaal dhaco oo kuwa ay kamid yihiin nabiga bax yidhi inoo bix yidhi qolada nuxuud waxaa kamid ahaa saxaabi yidhi maalintaa haddii ilaahay dagaal dambe joojiyo waxaan sameeyo alla wuuba arki doonaabu markaasa waxaa la leeyahay in badan baad dhimasho iyo jihaad doonayseen iyo dagaale haddaad indhaha ku haysaan ee ku sabra oo adkaysta weyn waad haysaan hadda adkaysta weyn marka inaga lafteenana de aayaddu wayna haysataayo islaamka dhibaataa loo mari dhibaato badan oo kala duduwan iyo inaan ku jirin dhibaataa loo mari islaamka fara badan walqad kuntum waxaad ahaydeen tamanawna kuwii tamaniya tamaniga waad garan alla noqoto almowta dhimashaa tamanaysa yani inaad dagaal gashaan wey dhimashadu min qabli an talqawhu intaad la kulanteen ka hor faqad ra'aytumuhu waabaad aragteenba waad la kulanteen waantum tanduruuna waadna eegeysaan sida wax u dhacayaan waad eegeyseen wamaa muxamadun muxamed ma aha ilaa rasuulun rasuul mooyaane rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qabli hortii arusulu rusul ay tagtay rusul baa ka horreysay oo sidan u dhiman jirtay afain maata hadduu dhinto aw qutila la dilo inqalabtuma waxaad u gadoomaysaan calaa caqaabikum ciibdihiin gaalnimadama kadu noqonaysaan waman yaqalib qofkii u gadooma calaa caqibayhi ciribtiisii gaalnimadii ku noqda falan yadura allaaha alla dhibi maayo shay-an ku dhibi maayo wasayejilaahu allana wuu abaal marin ashaakiriina kuwa muwaxidiintoo shukriya oo dhibaatadaa dhacday u adkaysta muxamed magacaas nabigu leeyahay qur-aanka afar meelood ambiyada kale oo dhan magacoodaa lagu sheega laakiin nabiyullaahi maxamed afar meelood yaa lagu sheegay suuratu laxzaab iyo suuratu muxamed iyo suuratu inafatax afartaasaa lagu sheegay afartaba rasuul baa la socda aayadanu waa aayad kale waxay waaaamanuu bima nuzila calaa muxamedin wahuwa alxaqu min rabbihim kafara canhum sayiaatihim wadaxa baalahum aayadda kalena muxamedun rasuulu llahi waladiina macahu ashidaa cala lkufaar ayada kalena waxay ahayd maa kaana muxamedun aba axadi min rijaalikum walaakin rasuul allah afartaba rasuul baa la socda macnaha weyne meesha ku jira waxaa weeye lafdiga maxamed oo qayaxan waa mamnuuc lafdiga in nabiga in loo isticmaalo maxamed oo qayaxan oo maxamed la yidhaha maxamed wuxuu yidhi waa mamnuuc wey lafdiga maxamed markaad isticmaalayso waa in ammaani raacdo rasuul raaco oo mustafa raaco sala allahu calayhi wasalam raaciyo shay ammaana waa in la raaciyo wey laakiin maxamed keliya in la isticmaalo waa mamnuuc wey midda kale meeshan waxay ku timid markii dagaalkii dhacay ee saxaabadii kala yaacday yuu shaydaan dawaaqay shaydaan wuxuu hi maxamed wuu dhintay buuri dadkii labay noqdeen qolyo waxay dhiheen hadduu dhintay maxaynu ka noolaanayna sidiisii unbaynu u dagaalamayna u dhimanayna qaarna waxay dhiheen de hadduu dhintay nimankan soo duulay waa walaalaheene aan isu dhiibno iyo qaarkoodna yidhaahdeen sagaal nin baa nabiga kusoo hadhay laba qurayshih iyo toddoba ansaara saacad bin abi waqaas baa ka mid ah nabiga inaabtiga ahaa toddobadii ansaarta ahaydba waa la dilay mid waliba isagoo nabiga difaacay yaa la dilay markii la isu soo noqdee dambe yuu ninka la yidhaahdo abu sufyaan yaa wuxuu ihi afilqawmi muxamed afilqawmi muxamed afilqawmi ibnu abi quxaafa afilqawmi ibnu abi quxaafa afilqawmi cumar wallahi qad maatuu hawlaay bay idhi qad maatuu way dhinteen kuwaas cumar binu khadaab baa adkaysan waayo kadabta yaa caduw allah buu beenaalaa tahay wax adig hordhiba way joogaan intaasuna way wada nool yihiin buu ku yidhi markaasuu yidhi uclu hubal uclu hubal buu waa sanamkii hubal ahaa u jawaabu nabi maxaanu nidhahnaa allahu aclaa waajal markaasuu yidhi lana alcuzaa walaa cuzaa lakum war u jawaabu nabigu lana almawlaa walaa mawlaa lakum buu markaasuu yidhi tarawna fi lqowmi mula wale dad la jarjaray baad ka arkaysaan buu yidhi anigu ma amrin buu yidhi kamana xumin mana amrin kamana xumin buu yidhi markaas markaasaa laleeyahay war hadduu maxamed dhinto mayaa dib baad u noqonaysaan waa ayaddii nabiyllaahi maxamed markuu wafaaday maalin isniinuu dhintay yaa cumar binu khadaab wuxuu yidhi wuu dhintay lama dhihi karo wuu dhintay lama dhihi karo caliy bnu abi aalibna wuu dhunta meel buu galay cumaan binu cafaanna wuu iska aamusay dadki waa la jahwareeray abubakr sidiiq oo cawaalil madiina tulayowga saree madiine deganaa yo halkii ka soo kacay wuxuu yidhi dadkii oo tuban oo nabigiina naftii ka maqan tahay oo cumar leeyahi caruha ninka yidhaa wuu dhintay intuu dhunkaday wejiga ka dhunkaday buuli ilaah waxaan ogahay inun ilaah laba goor ku dilaynin xaqaagiina waad gudatay markaasuu aayadan akriyay marka abubakar sidiiq wamaa maxamed dadkii oo dhan wayba kusoo yaaceen hadda kahorow inay soo degtayba nalama ahayn dadkii waxbay fahmeen oo hadduu dhinto ma dib aad u noqonaysaan wuxuu abubakar khudbadiisa ka mid ahaa man kaana yacbudu muxammadan fa inahu qad maat maxamed ninkii caabudi jira wuu dhintay waman kaana yacbud allah fa in allaha xayin buu wuu nool yahay qofkii alla caabudi jiray alla wuu nool yahay qofkii maxamed caabudi jira wuu dhintay dadkiiba way baraarugeenba markaasuu cumar binu khadaab laftiisa soo baraarugay marka ayaddanu saasay ahayd wamaa muxamedun muxamed ma aha ilaa rasuulun rasuul mooyaane rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi hortii arusulu rasuli tagtay yacni rasuul badan oo dhimatay baa jirta oo hatii la doono qaar la laayay rusushaa unbuu ka yahay afa in maata dhinto ow qutila la dilo inqalabtu ma gadoomi lahaydeen calaa caqaabikum cidhibtiinna ma ku gadoomi lahayd cidhibtu waxawey soo dibu socod hadda lama yidhaah dowladdii maxamed siyaad bartay dib u socod ruuxii la qabsan waayo dadka ma dib u socod baad noqonaysaa waman yanqalib qofkii u gadooma calaa caqibayhi cidbihiisa falan yadura allaha alla ku dhibi maayo shay-an shayna wax uu alle ku yeeli male leh isagun baan waxis yeelay waseyeji alla wuu abaal marinayaa ashaakiriina kuwa muwaxidiinta ah oo dhibaatada u dulqaatay oo alle ku shugreeyey wamaa kaana uma sugna linafsi nafna an tamuuta inay dhimato ilaa biidn illaah ilaahay idankiisa iyo iraadadiisa mooy nafuna dhiman mayso macnaha dagaalku waxba dili mahayaa laleeyahay qoladana lagu lagu lagu dhiirigelinaya war dagaalku waxba ma dilo markii alla dilunbuu dhimana dagaal waxba ma dilo dagaal la-aana waxma badbaadiso wamaa kaana linafsi naf uma sugna an tamuuta inay dhimato ilaa biidn illaahi alla idankiisa mooye kitaaban qoraal weeye waajibo muajalan la mudeeyey wey dhimashadu nin walba muddadiisii buu dhimanaya kitaaban kitaab weye muajalan la mudeeyey bu khaalid bin waliid radia allahu canhu markan gaaladu la socday markuu dhimanayey buu shahaaduu in badan doonayay wuxuu yihi ilaahay fulayaasha indhahooda ma qaboojiyi gogashooday ku dhinteen buui anigu intaasoo nabar baa igu taal dhowr iyo sideetan inaa shahiid noqdun baan doonayay buui haddana maanta gogasheedii waan ku dhimanayaa buui marka waxa weeye dhimashadu dagaalkuma wato wey wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidn illaah kitaaban kitaab weeye muajalan oo la mideeyey waman yurid qofkii doonaya sawaaba dunyaa adduunyada sawaabkeeda nuutihi waanu siin minhaa adduunyada qayb ka midaan ah la siin lawada siin maayo intii looga qoray baa la siin waman yurid qofkii doonaya sawaab alaakhirati aakhira sawaabkeeda nuutihi waanu siin minhaa xaggeeda wasanajii shaakiriina shaakiriintana waan abaalmarinaynaa dadka alla yaqaana meeshan waxaa kaloo ka maqnaa meeshan dhibaatadu markay dhacayso ee laagta weyn oo uxud xaggaa ka marto oo beeruhu ku yaalliin haar yaroo ku taalla iyo saxaabadu joogeen qolada qureeshiina dhinaca galbeedkay ka yimaadeen niman konton ah oo cabdullaahi bnu jubayr nin la yidhaha madax ka yahay yuu nabigu karinka yari uxud xaggaa ka ah yui naga ilaaliya dhabar jabka ila agga iyaguusii jira dhabar jabka naga ilaaliya markii la isku bilaabay oo markii horeba toddoba nin oo kuwii caalankooda waday ah gaalada la dilay oo dagaalkii bilowdo dabada laga galay iyo qoladii rumaada anigu nabiguna wuxuu kula ballamay xataa shimbirna cuni haddaad arkaan hanoo imanina anagoo guulaysana hanoo imanina anaguna lugi ha imanina war anagu nabigaana utegi bay yidhaahda wuu diiday cabdulaahio meeshii baa isaga lagu dil khaalid bin weliid baa dhabarka kaga soo dhaadhacay allah wuxuu leeyahay waman yurid qofkii doonaya sawaab adunya adduunyada sawaabkeeda oo inuu adduunyada wax ku helo raba oo dagaalkan sidaa ka raba nutii waanu siin minhaa xaggeeda qayb baanu ka siin intii loo qoray waman yurid qofkii doonaya sawaab alaakhirati aakhira sawaabkeedana nutihi waanu siin minhaa xaggeeda wasanajii waanu abaal abaalmarin ashaakiriina ah, kuwa la yaqaan waa kii cabdullaahi bin mascuud lahaa intay aayaddan ka horeysay nin adduunye doonaa idinku jira maba lahayn bu angu cabdullahi bin mascuud baale wa in badan oo min nebiyin nabi ah yaa qaatala dagaalamay macahu miciisa xaalo ay yihiin ribiyuuna jamaacooyin kasiirun oo fara badan famaa wahanuu ma daciifinoo qalbiga iyo niyadda kama daciifin lima asaabahum wixii asiibay fii sabiilillaahi alla darti u asiibay wamaa dacufuu mana daciifin xagga dhaqdhaqaaqa iyo dagaalanka kama daciifin wama stakaanuu mana xasilinoo dhaqdhaqaaqiiba madayno iskama fadhiisanin mid waliba waa daciifnimo ee midna waa xagga niyada midna waa xagga dhaqdhaqaaqa iyo dagaalka midna dhaqdhaqaaqa laftiisiiba way ma ayna daynin sidoodiibay dagaalkii u waday imisaa ambiyo sidaa ku dhacday baa layihi wa kaayin in badan oo min nabiyi nabi ah intan qoladana lala hadlay qaata la dagaalameen macahu maciisa ribiyuuna jamaacooyin fara badan ama macahu maciisa yaa qaatalayin min nabiyin qaata la dagaalamay macahu xaalahu maciisa yaa ribiyuuna jamaacooyin fara badan jamaacooyin kasiirun oo fara badan markaa jamaacooyin ribiyuuna leeyahay waa sida ay u badan yihiin tafaasiirtu waxyaabo kalena waa lagu fasiraa culimaa lagu fasiraa eh, wax kalaa lagu fasiraa famaa wahanuu ma daciifin niyad ahaan lima asaaba wixii asiibay dartii fii sabiililahi la dartii asiibay oo ma niyad jabin wamaa dacfuun mana tabar darayninoo dhaqdhaqaaqiiyo dagaalkii ma daynin wama stakaanuu mana ayna xasilinoo sidoodiiba hawshoodii u wateen wallaahu allana yuxibu wuxuu jecel yahay asaabiriina kuwa sabra kuwa dagaalka markay ku jiraan sabra kuwa dhibaatada u adkaysta kuwaasuu alla jecel yahay ee kuwaa ka noqdaa laleeyahy kuwa alla adkaysu jecel yahay sabirku waa wax fara badane asabru cala aaca asabru cala albala asabru can lmacsiya waa naftaada oo aada adkaysatood xanibto wey sabirka wamaa kaana ma ahayn qowlahum qowlkoodii qoladaa ambiyada la joogtay ambiyadaa hore qolada la joogtay ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaan markii dhibku ku dhacay rabbanaa rabbigayow ikfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dembiyaalkayaga waisraafanaa xadgudubka yaga fii amrinaa umuurta iyadu kulligeed haddaan dagaal ku jiro iyo haddaanan ku jirin wasabit sug aqdaamanaa gumudaha yaga oo yaanan cararin wansurnaa nooga gargaar calaqowmi qowmka alkaafiriina gaalada ah rabiyuuntaa faraha badan ee ambiyada la joogtay intay adkaysteen yo allahooda baryeen oo alla isu dhiibeen allana waa u gargaaraya subxaana wa tacaala markii alla la isu dhiibo wamaa dadka ambiyada la jooga markii dhib ku dhacay qowlkoodii wax kale ma ahayn ilaa aan qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane rabbanaa rabbigow ikfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dembiyaalkayaga waisraafanaa xadgudubayaga fii amrinaa umuurtanayo aan ku xadgudubnayo haddaan dagaal ku jirin iyo haddaanaan ku jiriniyo umuurtayadoo dhan wasabid aqdaamana gumudaha yaga alla sugayaanaan caradin wasurnaa nooga gargaar cala alqowmi alkaafiriina marka qoladan waxaa la leeyahay dhib kasta hadhac inaad idinkuna sidaa tidhaahdaan yaa la rabaa qoladana waxoogay fashilka waxaa ku keenay khilaafka khilaafka qolo rumaada ee kontonka ahayd ee karinka xaggaa ka soo dhaca ka baxday yaa dhibaatada ku keenay fa ataahum ullahu alla wuxuu siiyey hawaaba dunya adduunyada hawaabkeedii oo qaniimay heleen iyo waxusna hawaabi alaakhirati aakhira hawaabkeeda kiisa wanaagsan yu intaba alla isugu daray malkaad alla baryayso akhriyo adduunba bari labadaba alla haya dad baa waxay leeyihiin akhiro keliyaanu bari dadna waxay leeyihin adduunyo keliyaanu bari allah labadaba haye labadaba alla ka bari wey ilaahay markay sidaa u alla baryeen oo adkaysteen adduunkan khayr buu siiyey aakharana khayr baa u diyaara fa ataahum allah baa siiyey sawaaba dunyaa adduunyada sawaabkeeda iyo xusna sawaab alaakhirati aakhiro sawaabkeeda kiisa wanaagsan wallaahu allana subxaanahu watacaala yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala ixsaanku waa wax fara badano waxa weeye an tumina billaahi kaanaka taraahu markii nabiga jibriil weydiiyey waa inaad alla caabudo sidii adoo arkaa fain lam takun taraahu fainuu yaraan isagaa ilan ku arke caabud wey marka waa cibaadada oo badax tiran wey muxsiniintu waa sidaas yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye dadkii muminiinta ahaayo in tudicuu haddaad adeecdaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay yaruduukum waxay idiin celin calaa acqaabikum cidhibtii gaalnimada bidib idinku celin fatanqalibuu waad gadoomaysaan khaasiriin idinkoo khasaaray munaafiqiintii iyo yahuudduba waxay ku dadaalayeen dad fara badan inay waxu sheegaan oo meelaha waxusa degta gaal ahaan yacni laga cilmi badan yahay haweenka caruurta odayaasha dadka noocaasa inay dib u celiyaan bay in badan ku dadaalaya allah wuxuu leeyahy haddaad kuwa ka tala qaadataan walle waad khasaaraysaa marka taa macnaheedu waxaa weeye gaal nin gaala ha ka tala qaadan talaba ha weydiinin hadday mucaamalo isukin keento wax waad kala iibsan kartaan wax daahira waad kala iibsan kartaan hadday mucaamalo isukin keento laakiin tashi iyo war sidee yeelaa iyo ila tali iyo maxay kula tahay iyo war siisa iyo haka yaabana u dhawaana wey yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii muminoobayo yaa ayuha lmuminuuna bay ka dhigan tahay mawsuulka siladiisa mawsuulka siladiisa yaa yaa yaa niduhu ku socdaa yaa ayuha lmuminuuna bay ka dhigan tahay yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu muminoobayo in tudiicuu haddaad adeecdaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yaruduukum waxay idiin celin calaa acqaabikum cidhbihiinii dambe dibbay idiin celiyen gaalnimadii fatanqalibuu waad gadoomaysaan islaamka waad ka gadoomaysaa khaasiriina idinkoo khasaaray bal gaalada ha ka amar qaadanine eh, allahu allah ba mawlaakum maamulihiinna ah gargaarihiinna ah wahuwa lana khayrunnaasiriina waxa gargaaro oo dhan buu ka wada khayr badan yahay kulli ila naasiriin badan baa jirte allaba ha u sahle eh. ilaahay naasiriinta o dhan wuu ka khayr badan yahay afcalu tafdiil baa la yidhaayo laysa calaa baabihi wey afcalutafdiil waxaa la yidhaah laba shay oo wax wadaagto oo mid waxa badan leeyahay marka alla nasriga wax la gargaaraa ma jiro kulli wuu ka wada khayr badan yahay cid alla ciddii waxbaan gargaari tidhaa allah wuu ka sarreeya subxaana wa tacaala wuu u khayr badan yahay ku laqmayn mayno balaa bal xaaladdu sidaa aada moodeen ma aha gaalada ha ka tala qaadanina allaahu allahba mawlaakum gargaarihiina ah oo khayr idinla wahuwa allana khayru naasiriina kuwa gargaara yuu ka wada khayr badan yahay sanulqii waan ku tuuraynaa waan ku riyeynaa fii lquluubi aladiina kuwii qalbiyaalkooda kafaru gaaloobay arrucba cabsi baan ku tuuraynaa bisababi maa shay sababtii ashrakuu ay sharig yeeleen bilaahi alla u sharig yeeleen maa shay bay u sharig yeeleen oo alla cibaadada la wanaajiyeen lam yunazil uuna ku dejinin bihi bicibaadatihi wamawaahu meeshay u hoyanayaan annaaru naarta weye guriga ay degi doonaan waa naarta wabisa waxaana xun maswa aalimiina aalimiinta makaanu hoyaadkooda meesha ku hoyan waa meel xun marka meeshan waxaa weeye allah subxaanau watacaala gargaarkiisa waxaa ka mid a gaaladiibuu shirkiga cuquubad darteed shirkiga lagu cuquubeynayo yaa cabsi alla ku tuuray nabilahi maxamed waa ka yidhi wuxuu yihi wax badan oon dad kale lasiiyla siinin baa laysiiyo nusirtu birucbi masiirata shahri riwaayana waxay sheegi masiirata shahrayn bil inta loo socday dadku iga baqaya islaamnimadaa sidaa keeni iyo ilaah kula jira ya sidaa keeni in lagaa baqo oo lagu soo hagaagi waayo marka nabi laahi maxamed taasaa loogu gargaaray gaaladii cabsi baa lagu riday naxnu inaguna haddaan wadadii nabiga maro sidaa unbaynu noqon cabsidaasun baa laynaga cabsan haddaan wadada nabiga marba sanuqi waa ku tuuray waan ku tuuraynaa hadda marka sanuqi laleeyahay waa wakti dambe waktiga alla dee alla mustaqbal male wax wal isugu mid alle waktigaa ay nebigu joogaan kadib baa lagu tuurayaa wey sanuqi waa ku tuuraynaa gaaladu markastoo idinla dagaalamaan fii quluubi ladiina kuwii qalbiyaalkooda kafaru gaaloobay arucba cabsi baan bimaa ashrakuu bisababi shirkihim wey maada waa masariya bimaa ashrakuu shariigyeelidda ay shariigyeeleen darteed bilaahi alle u shariigyeeleen maa shay lam yunazil uuna alla ku dejin bihi bicibaadatihi suldaana waxuja ah wamawaahu meeshay u hoyanayaan mar hadduu beeniye yahay aayad beeniye yahay annaaro wey hadda soomaaliduna waa sida way ku jiraan ogow hadday aayad beeniyayaal noqdaan waxa wey dhalasho ma aha gaalnimadu dad baa waxay yidhaahdeen waxay ku soo degtay mushrikul carab iyo ku soo degtay bay ku dhihi waa cajiib wey wamawaahu meeshay u hoyanayaan annaaru naarta wey wabisa waxaa xun mahwa aalimiina aalimiinta makaanu hoyadkooda walaqad sadaqakum allah alla run buu sheegay uu idiin rumeyey wacdahu ballanqaadkiisii id waqti taxusuunahum aada gumaadayseen biidnihi ilaahay idankiisii iraadadiisa aad ku gumaadayseen xataa idaa fashiltum markaad fulayowdeen watanaazactum aada doodeen filamri amarka aad ku doodeen wacasaytum aada caasideen min bacdi maa araakum intuu alla idinku siiyey kadib maa tuxibuuna waxaad jeclaydeen oo xataadaas yaa qaayo ah ilaahay run buu idiin sheegay markaad baabi'inayseen ilaa idaa fashiltum markaa bimacnaa ilaa wey xataadaas ilaa aada fashilantaan marka idaadaasu jawaabteedii uma baahna ilaa aada ka fashilantaan waa qoladii rumaadda idin sheegaynayo markay rumaadii dagaalkii fooda laisla galay dad baa waxay yidhaahdeen ilaahay waa kii inoo ballan qaaday gargaarkii away markaasaa layidhi ilaahay run buu sheegay waa kaad markii hoodii u horreysayba aada gamta u joogsateen oo kuwii calamada u siday aada layseen ood haniimaysateen dabada kaga dhacdeen ee markaa idinku iskhilaafteen oo ku yimid markaasaad fashilanteen baa lay markii ilaahay ballanqaadkii hore idiin ballanqaaday wuu ka rumeeyey ee fashilay walaqad sadaqakum allah alla wuu idiin rumeeyey wacdahu ballanqaadkiisa inaad guulaysanaysaan id waqti taxusuunahum aada gumaadayseen biidnihi ilaahay maamulkiisa iraadadiisa aada gamta ujoog odlaynayseen hataa idaa fashiltum hataa idaa fashiltum markaad fashilanteen ood fulayowdeen qoladii meesha dambe joogtay watanaazactum aada doodeen fil amri amarkaad ku doodeen ilaa an fashiltum bay macnaha noqon waasaytum aad caasideen min bacdi maa shay kadib araakum alla uu idintusiiyey maa tuxibuuna waxaad jeceshiin intuu idintusiiyey oo inaad gaalada ka adkaataan minkum waxaa idin ka mid ahaa man yuriidu dunya adduunya nin raba wa minkum waxaa idin ka mid aha man yuriidu laakhirata aakhira nin dooni uma sarafakum markaad fuulayowdeen ood iskhilaafteen sarafakum idinka wuu idin leexiyey canhum xaggoodu ka leexiyey erintii aad yaad idinku cararseen liyabtaliyakum inuu idin imtixaano laakiin walaqad cafaa cankum alla waa idin cafay inuu idin imtixaanay ahay minkuma yuriidu dunyaa waa meeshii lahaa cabdullaahi binu mascuud markii horena waan sheegnay cid adduunyo dooni baa idinku jirta ma lahayn marka suma sadafkun cankum acquub markaa idinku iskhilaafteen idinkoo sii eryanaya oo caydhsanaya yaa ilaahay xaggan idin dib oo kala cararteen waabad filo inta dhabardhab idinku dhuftay dhabar jab yaad kala cararteen oo nabiga dad yari ku soo hadheen maxaa allah wuu idin cafiyey subxaanau watacaala minkum waxaa idin kamid ahaa man yuriidu dunya adduunya nin dooni wa minkum man yuriidu laakhirata aakhira nin dooni oo ajri raba uma sarafakum wuu idin duway canhum xaggoodii waad cararteen muxuu alla sidaa u yeelay liyabtaliyakum inuu idin imtixaano laakiin walaqad cafaa cankum alla waa idin saamaxay subxaanau watacaala oo mana uuna dabargoynin alla mana baabi'inine dad haba ka dhintaane dembigoodiina alla wuu wallaahu alla subxaanau watacaala duu fadlin fadli axadu saaxiib cala lmuminiin muminiinku fadl siin fadligiisa waxaa ka mid a ah dadkii dagaalka ka cararay ee waxaa sameeyey yuu alla saamaxay subxaana wa tacaala iimaanka darti wallaahu duu fadlin fadli kuu saaxiibi wey cala lmuminiina id wakti bay ahayd waktigaas aada cararteen oo laidin leexiyey tusciduuna aada fogaateen ku fogaateen walaa talwuuna aydaan ku leexanaynin calaa axadin axadna aydaan ku leexanaynin oo ruux kastoo idinla hadla waxa wey waxba wariga ma haysa cabuhu wax ka daya warasuulu rasuulku yadcuukum idin dhawaaq fii ukhraakum dabadiinu idinka dhawaaqi ilaya cibaadallah ilaya cibaadallah bule war igu soo leexda war igu soo leexda buu nabigu leeyahy mana leexanaysaan fa asaabakum alla wuxuu idinku abaalmariyey qaman murug biqamin maca manin murug darteed yaa laydinku tusciduuna ficilku asal ahaan wuxuu u muuqdaa ficil mucadaa waa min ascada marka wuu fuushiiyey maahe wuu ku fogaaday wey socodkii uu buurta fuulayeen yuu ku fogaaday yaad ku fogaateen cid ay ku leexanaynayeena ma jiro inkastoo lala hadlo ilaya cibaadallah markuu nabigu lahaa xagga iyo xagga midnama eegeyn cid wakti bay ahayd waktiga ilaahay idin leexiyey walaa talwuuna aydaan ku leexanaynin calaa axadin qofna warasuulu rasuulkuna yadcuukum idinka dhawaaqi fii akraakum xaggiina dambe ilaya cibaadallah uu leeyahay fa asaabakum alla wuxuu idinku abaalmariyey aman murug biamin maa amin murug maceed lianlaa taxsanuu si aydaan u murugoonin calaa maa faatakum wux idinka tegey walaa maa asaabakum wux idinku dhacay markay sidaa kala baqdeen murug buu alla ku abaalmariyey oo nabigii baa nabagii baa dhintay baa waa murug markii dambena dad fara badan oo la laayay yay arkeen muxuu ilaahay nicmadaa u siiyey waa nicmo wixii ka tegey haniimadii ka tagtay haniimadii ka tagtay si ayna ugu walbahaarin iyo dhibaatada ku dhacday si ayna ugu walbahaarine ay murugta faraha badan mar haddii ka soo baxeen oo nabigii uu nool yahay si ayna u walbahaarin wey oo waa waxa weeye balaayo balaayo kuilsiisa soo ma ah albalaau yuraqiqu bacduha bacda nabigaa balaayidu way dambaysaa midba miday ka dambayso yumuminku haadii tanaa idili tanaa idili marka dhibaatadii idinku dhacday ee nabigii baa la dilay iyo dadkii idin asiibay iyo dhibaatadii dhacday si aydaan aydaan ugu walbahaadin yaa ilaahay murug idinku riday fa asaabakum alla wuxuu idinku abaalmariyey aman murug biamin murug la socota waxyaabo badan baa isugu kan yimid lianlaa taxzanuu si aydaan ugu murugonin calaa maa faatakum wixii idinka tegey oo haniimada ahaa oo tan hadda mudugtan idan haysatun aada uga fikirtaan walamaa asaabakum wixiidan asiiba oo dhib ahaa wallaahu allana khabiirun wuxuu og yahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaanoo waxyaabahan oo dhan allah idiin maamulay dembi dhaafka allah idin siiyey dhibkana allah keenay ilaahayna subxaanah wa tacaala gargaarkiisa uu idin siin doonaa wallahu subxana wa tacaala